weynaa inuu iska kor qaadayo wa naxwa daalika iyo wixii markaa taas lamid ah buu niyoonaya sida maydhigii waajibka ahaayoo kale wa tanwi alxaa'idu gabadhii dhiiga caadada qabtay waxay niyoonaysaa aw innufasaa ama tii dhiigga dhalmada qabtay rafca xadathi alxaydi aw annifaas inay iska kor qaadayso Eh, xadadkii dhiigga caadada uu ku keenay ama nifaaska uu ku keenay ama sidoo kale dee waxay niyoonaysaa eh, rafca alxadath alaكbar xadadkii weynaa inay iska kor qaadaysa hadday niyootana caadi weeyi haddii ay niyooto sidoo kale maydrhigii waajibka ahaana iyadana caadi weey wa takuunu niyatu niyadu waxay noqonaysaa maqruunata biawali اfardi faradka bilowgiisa mid markaa la xidhiidha wa huwa faradka bilowgiisu awalu maa yuqsalu waa waxa ugu horeeya la magarayo min acla albadani aw asfalihi jirka xaggiisa sariya xaggiisa hoose wuxuu doonaba ha noqdee qofku markii uu maydhiga bilaabayo halka ugu horeyse uu maydhayo waay doontaba meeshay doontaba ha noqotee meeshaa markuu maydhayo waa in niyadii ay jirto oo uu niyeysan yahay niyada aynu soo sheegnay mayrigii waajibka ahaa ama inuu janaabo ka maydhanayo ama xadadkii akbarka ahaa uu iska kor qaadayo markaa kadib markaa aduu markaa iska mashquulo basi ma laha falownawa hadduu niyoodo bacda asli juzin markii qayb jidhka ka uu maydhay haba yaraatee wajaba icaadatu de intaa in dib loogu soo celiyo maydhigii yaa waajibi maxaa yeeley intaasi niyala-aan baa lagu maydhay wa isaalatu najaasati najaasadii inuu zuuliyo buu noqonayaa rukniga labaad in kaanat calaa badanihi hadii jidhkiisa ay najaasa saarayd ay ilmuqhtasili badani lmuqhtasili qofkan maydhanaya jidhkiisa haddii ay janaabas adii najaasa hadday saarnayd oo meel nijaasaysani ay jirtay waa inuu najaasadii maydho wa maa rajacahu raaficiyu maa rajaxahu araaficiyu alimaam abulqaasim cabdulkariim araafici wixii uu rajaxay weeyaan alimaam araafici waa aimada madhabka imaam ka mid ah oo labada sheekh marka la yidhaahdo eh, culamada madhabku hadday labada sheekh yidhaahdaan labada sheekh ama shaykhayn ama shaykhaan waxay ujeedaan waa imaamkan alimaam abulqaasim cabdulkariim alraafici iyo imaamkii eh, abu zakariya yaxya bni sharaf annawowi imaam nawowi imaam raafici labadaasoo la isu geeyey ayaa labada sheekh ama shaykhayn loo yaqaana raafici baana horeeyey oo isagu wuxuu dhintay eh, lix boqol iyo iyo labaatan lix iyo saddex hijrada ayuu dhintay imaamu nawowina wuxuu dhashay lix iyo koob iyo oo markaa raafici dhintay toddoba sanadood ama ilaa sideed sanadood dhadhow dabadood buu dhashay inta badanna imaam nawowi kutubtuu ka shaqeeyey waa kutubtii raafici haddaba imaamkaasi wuxuu rajaxay qofka haddii jirhkiisa meel nijaasalihi ay jirto meeshaasi in laga doonayo horta inuu najaasadii ka maydho markaa kadib ayuu markaa xadadkiina ka maydhi ee socon mayso hal maydhi hadduu hal mar un intuu maydho uu niyoodo inay najaasadiina u noqoto janaabadiina u noqoto mayrigaa kelihii kuma filla buu yidhi isagu wacalayhi binaan calayhi taa raafici rajaxay lagu dhiso falaa yakfii qofkii kuma filla khaslatun waaxidatun hal maydhi can ilxadai wاnajaasati oo uu la doonayo in markaa maydrhigii xadadka iyo iyo najaasadii labadiiba ay u noqoto hadduu la doonayo uguma filla waxaa la doonayaa hal maydhi oo najaasadiiya iyo mayri kale marka de halka maydhiya nijaasadu waa meeshii nijaasada lahayd unbaa la maydhaya meeshii nijaasadii in si gaara loo maydho oo haddana mar labaad biyuhu ay dul maraan iyadoo markaa niyadu ay tahay xadakii weysadiina waa saas oo kale raafici agtiisa warajaxa anawowiyu imaamu nawowi haddaba wuxuu rajaxay isagu aliktifaa bikaslatin waaxidatin in lagu kaaftoomayo hal maydhi uun canhumaa labadoodiiba hal maydhi inay labadiiba ugu filan tahay ayuu imaamu nawowi rajaxay haddii haddaba raafici iyo nawowi madhabka waxaa la xoog badiyaa oo la qaataa hadalka nawowi baa la qaataa maxaa yeeley isagaa ka dambeeyeyoo wuxuu u khilaafayaa raafici baa la yidhi waa wax uu arkay uniyo xujo uu arkay wax u muuqday ayuu u khilaafay taa nawowi ayaa markaa madhabka noqota wa maxaluhu ay wa maxalulkhilaafi meesha ay isku khilaafsan yihiin raafici iyo nawowi ma idaa kaanat الnajaasatu waa markii ay najaasadu tahay xukmiyata najaaso xukmi ah ama idaa kaana haddii sa ay tahay cayniyatan najaasa hadday najaasa cayniya tahay wajaba ghaslataani laba mayri baa waajibi cindahumaa labada agtoodaba najaasadu xukmiye iyo cayniyay u kala baxdaa cayniyadu waa wixii markaa meeshii marsan ee ka muuqda ama urtiisii ay joogto ama maaragtay waxa weeyaan midabkiisii uu joogo ama dhadhankiisii raadkiisii uu joogo najaasada raad meeshii ku leh iyaa la yidhahdaa najaasa cayniya ta aan meeshii iyada waxaa la yidhaahdaa najaasa xukmiya marka haddaba wuxuu leeyahay waa markii najaase xukmiya ay tahay markaan iskhilaafayaan nawowi iyo raafici laakiin haddii ay cayniyo tahay meeshii urtii najaasadu ay jirto ama iyadiiba ay ka muuqato najaasadii dee hal maydhiyo horta meeshii lagu najaasadii lagaga tiro waa loo baahan yahay oo taa iyada kuma muransana buu yidhi sheekhu hase ahaatee waxaa la yidhi mayane waa mar kasta oo ay hal maydhi uu ku filan yahay najaasadiina inuu suuliyo halka mayri hadii najaasadiina ay ku tegayso waa kaa kay isku khilaafsan yihin lakin haddii maydhigii keliyaha aanay najaasadii ku tegaynin de kaasi markaa cidina ma odhanayso hal maydi unbaa la maydi mar haddii najaasadii ay meeshii baaqi ku ahaanayso xataa e tii cayniyada ahayd hal mar markii meeshii la maydho haddii wax raadoo ka hadhayaa aanu jirin halkaa maydhi hadduu u niyoodo labadiiba in ay u noqoto markaa lafteeda khilaafkan raafici iyo nawowi way soo gelaysaa muctamadkuna markaa wuxuu noqonayaa hal maydhi unbaa kugu filan weyse iyo maydhiba meeshii najaaso lahayd markaad ama u weysaynayso ama aad janaabo ka maydhayso hal maydhi baa kugu filan haddii najaasadiina ay ku suusho marka idan rukniga labaad oo isaalat najaasa in kaanad calaa badanihi dee waxa weeyaan ariiqada raafici sida raafici maray uunba rukni uu noqonayaa sida imaamu nawowi uu maray ruknigaa meesha waa laga saaraya wa isaalulmaai rukniga saddexaad wuxuu noqonayaa marka raafici sidiisa lagu socdo nawowi sidiisa haddii lagu socdona kii labaad unbuu noqonayaa labadaa rukni unba maydhiga yeelanayaa wa isaalulmaai biyihii waa in la gaadhsiiyo ilaa jamiici shacri timihii oo dhan iyo walbasharati maaragtay eh, deerkii ama jirkii maaratay waxa wey haraggii maqaarkii sare oo dhan maqaarkii oo dhan iyo timihii oo dhanba in la gaadhsiiyo biyihii oo xataa ku filaan mayso meeshii tima ku yaaleen in timaha u la dhaqaa ku filaan maysee maqaarka ka hooseeya haragga ka hooseeya timaha in la gaadhsiiyo biyaha ayaa waajiba wa fii bacdi nusakhi nusakda kitaabka qaarkood waxaa ku qoran badala jamiici usuuli iyadoo markaa jamiic bedel ay ka tahay usuul baa qoranoo ilaa usuuli shacari walbashari baa ku qoran walaa fara farqi uma dhexeeyo bayna shacri ra'si timaa timaha madaxa iyo waayrihi timaha jidhka intiisa kale dhammaantood in la wada maydho iyaga iyo guntooda iyo halkay ka baxeen oo haragiia waxaasoo dhan in la maydho iyaa lagama maarmaana walaa bayna alkhafiifi minhu walkaiifi waxaan farqi udhaxayn timaha kii kaii kuwoodii khafiifka ahaa iyo kuwoodii cufnaa markaa waxa weeye aan jidhka diirka laga dhex arkayni waa isku mid halkan guda iyo baarba dul iyo gudaba in la maydho ayaa la doonaya ilaa gunta hoose la maydho oo haragga biyuhu gaadhaan washacru lmadfuuru timihii tidcanaa in lam yasil ilmaau biyihii haddaanay gaadhin ilaa baainihi guntoodii ilaa binaqdi ilaa iyo la furfuro wajaba naqdu in la furfuro ayaa waajibi timihii tidcanaa haddaan biyihii gaadhaynin iyaga laftooda gudahoodii ama waxa weeye maqaarkii ka hooseeyey haddii biyihii aanay gaadhaynin in markaa la furfuraa waajib bay noqon haddii markaa biyihii ay gaadhayaan oo markii biyihii lagu shubo hoos ugu daadegayaan hoos u gelayaan walow arrintaasi hadday doonto sida loo badinayaba ha noqoto yaqiin inay noqoto waxba khasab ma aha laakiin sida loo badinaya haddii ay tahay inay biyahaasi gudaha u gelayaan waxba markaa waajibi mayso in marka la furfuraa wاlmuraadu biاlbasharati basharada waxaa loola jeedaa ظaahiru اljildi haragga ama maqaarkan qofka intiisa muuqata ayaa loo jeeda wayajibu waxaa waajibi gaslu maa dahara in la maydho waxa muuqanaya ee min udunahi godka dhagaha ah dhagaha intoodaa muuqanaysa in markaa biyihii la gaadhsiiyo iyadana waajib weeyaanoo da jirka intiisii sare iyuunbay ka mid tahay wa anfin majduucin iyo sidoo kale san markaa go oo la gooyey de waxa wey halkaa sanku ka go yahay in biyihii la gaadhsiiyaa waajib weeyaana la odhan maayo intani waxay soo baxday markii sanka la jaray bay soo baxday may muuqan jirin la odhan maayo meel kastoo go-aanina waa saasoo kale wa shuquuqi badanin waa kan ku yidhi jeexjeexyada uu jirku leeyahy haddii qofkii nabar uu ku yaalaba oo markaa nabar bogsaday oo eh, dalool yeeshay oo daloolkaa ku bogsaday haddii uu jiro meeshaa jeexan ama meeshaa godan in gudaha biyihii la gaadhsiiyo dee waajib weeyaan ilaa halkaasaa markaa dibaddii noqotee wayajibu waxaa waajibi insaalu lmaai biyihii in la gaadhsiiyo ilaa maa taxta alqulfati wixii markaa qulfada haragan qulfada ka hooseey min alaqlafi qofkii buuryoqabka ahaayee aan la xalaalaynin in markaa haragii in la gooyo ay ahayd marka la xalaalaynaya gudayo haragiibaan laga jarin dee gudihii xashafada gudaheedii inuu biyaha geliyo waa waajib weeyaano intaas waxay xisaabsan tahay jirkii dibadda ayay markaa xisaabsan tahay halkaa inuu markaa biyaha gaadhsiiyaa waajib bay ku noqonaysa wailaa maa yabdu in biyihii la gaadhsiiya ayaa waajibi min farjilmar'ati qofkii dumar ahayd xubinkeedii cinda qucuudiha markay u fadhiisato liqadaa'i xaajatiha inay markaa xaajadeeda gudato yani kambaruur qofku de markuu xaajada gudanaysa kambaruur u fadhiistaa markaa markii ay kambaruursato xubinkeedii wixii ka muuqanaya ayaa dibaddii ah oo jirka markaa dushiisiiya inay maydhaa waajib bay ku noqonaysa wa mimaa yajibu waxyaalaha waajibaya waxaa ka mid a ah ghaslulmasrubati salkii markaa saxaradu ay ka soo baxaysay iyadana in la maydho لأنها تظهر maxaa yeelay way muuqanaysaa في waqti qضاء الحاaجة markii markaa xaajada la gudanayo qofku uu kambaruun u fadhiisto inta iyadana ka muuqanaysa inteeda muuqanaysa in la maydhaade waajib weeye fatasiiru mar hadday waqtigaa muuqanaysa waxay noqonaysaa min daahiri الbadani jirka intiisii dibadda ahayda oogadii jirka iyay ku biiraysaa mar hadday muuqanayso marka iyadana in la maydhaa waajib bay noqonaysaa wasunanuhu maydhiga sunayaashiisii ay lgusli maydhiga sunayaashiisiina khamsatu ashyaa shan arrimood weeye atasmiyatu awalahu bismi illaahi araxmaani araxiim bilowgii in la yidhaahdo fa ina siha hadduu ilaawo ataa bihaa wuu la iman bisinkii fii anaa'ihi maydhiga dhexdiisa fain faraqa hadduu dhammeeyo maydhigii isagoon bisinkii odhanin lam yati biha dee waxba markaa markuu dhammeeyo xasuusto bismi illahi raxmaan raxiim waxba odhan maayo kamaa fi lwuduui sidii weysada bay nagu soo hormartay walwuduu waxaa kaloo sunno ah in la weysaysto kaamilan weyse xaalu yahay weysadaasi mid dhammaystiran si dhammaystiran loo weysaysto qablahu maydhiga horti inuu qofku weyse qaato iya iyaduna sunna wayanwii bihi weysadaa wuxuu qofku u niyoonayaa almuqhtasilu qofkan maydhanaya wuxuu niyoonayaa sunnat alghasli inay weysadani tahay buu niyoon sunnihii maydhiga weyse sunnihii maydhiga u niyoonayo ayuu weysaysan in tajaradad hadaa in tajaradad janaabatu warka sidaasi waxa weeye waa haddii ay ka maran tahay janaabadiisu can ilxadai asqari weyse la'aan hadduu weyse qabo oo aanu qof weyse jabayna ahayn sidii kii maalan isagiioo markaa fikiray un ay biyuhu ka yimaadeen oo kale uu noqdo de kaasi wuu weyse qabaa markii hore weyse qabay marka iminka markii uu maydhanayo weysuu ka horreysi weysada muxuu niyoonayaa dee weysadaa niyoon maayo inuu weyse la'aan iskaga kor qaadaya ma niyoonayo uu weyse qabaaye wuxuu niyoon inay tahay sunnihii maydhiga wailaa haddii aanay ka madhnayn oo uu weyse la'aan inay hayso janaabana wuu qabaa mana weyse qabo na waa bihil asqara dee qaadashadii caadiga ahaydee markaa waajibka ahayd unbuu niyoono inuu xadadkii asqarka ahaa iska kor qaadaya ayuu niyoonay waa iska sunna marka haddaanu ataa niyoonin haddii aanu ataa taa niyoonine de maydhigiibay ugu xasilaysaa weysadii oo malihiin hadhow talo markuu maydho qofkaasi ma weyse qabo ma odhanayn haddaanu markaa xubinkiisii taaban intii markaa maydhiga ku dhex jiray wa imraarulyadi waxaa sunnaa inuu markaa gacantiisii marmariyo calaa maa wasalat ilayhi min aljasadi wixii ay gaadho oo jidhka ah inuu gacantiisii markaa marmariyo sunno weeye waajibku dee waa inuu biyaha gaadhsiiyo biyaha ku wada shuba un haddii biyihii socdo uu isu dhigo oo jidhkii ay sidaa ku wada gaadhaan maydhigii waa u xasilay gacanta marmarinteeduna sunno weeye wayucabaru can hada اlimraari waxaa laga cabiraa imraarkan marmarintan waaa lagu cabiraayo yani loo yaqaanaayo culammadu ay ku magacaabaan bidalki delki baa la yidhahda delki markaa waa in wax lagu cadaadiyo oo kaleo sidaa la yidhaahdo iyaa markaa delkigu uu noqonaya marka waa marmarintaasu wlmuwaalaatu waxaa kaloo sunno in maydhigii la xidhiidyo laisraacraaciyo wasabaqa wuu ina soo hormaray macnaha macnaha muwaalaadku filwudui weysadii baynu ku soo aragnay وتقديم اليمنى waxa kala sunnaa in midigtii laga horeysiyo min shiqay labadii dhinac weeyaane calal yusra bidixdii laga horeysiyo madaxida isaga hal mar baa la mayrayaa dhinacii midig yaa hadana la hormayri markii dhinacii midig la mayro ayaa hadana dhinacii bidix la mayri وبقيه waxa ka haray min sunan al-ghusl sunayashi mayriga umurun arrimo madkuuratun lagu sheego fil mabsuutaati kutubta faahfaahsan minha waxa kamida at-tathlith saddex saddex goor madaxiina saddex goor maydho haddana dhinacii midig saddex goor maydho haddana dhinacii bidix aad saddex goor maydho wa takhliilu shacri waxaa kaloo ka mid ah faraha la dhexgeliyo iyo waxyaalo kale faslun fasalkanina wuxuu ka waramayaa fi liqtisaalaati almasnuuna maydhiyadii sunnaha ahaa waliqtisaalaatu lmasnuunatu maydhiyada sunnihii sabcata cashara guslan shan iyo eh, toddobi iyo toban maydhi weey ka koowaad guslu ljumucati waa maydhigii jumcada lixaadirihaa waxaa markaa taasi loo sunneeyaa qofkii jumcada imanayey masaajidka imanayey salaadda jimcaha imanayey ayaa loo sunneeyaa amaa qofkii aan imanaynin waxba markaa isaga maalintii jumcaha iyo maalmihii kale isagu mid bay u noqonayaan wa waqtuhu min alfajri asaadiqi waqtiga uu ka bilaabmo maydhgan jumcuhu ee ku asaxaya waa markii waagu dilaaco oo salaaddii subax ee jumcadu ay soo gasho markaa qofkii u maydho jumcaha jumcii sunnihii wuu xasilay waxaase wanaagsan in dib loo dhigo marka uu qofku baxayo uu sii maydho si isagiioo nadiifa uu masaajidka u tago waqusululciidayni ka labaadna waa labadii ciidood maydhigoodii weeye alfitri waladxaa ciidulfitridii iyo ciiddii markaa arafada wayadkhulu waqtu hada alqusli maydhiga ciiddu wuxuu ku soo galaa isagu wakhtigiisu binisfi leyli in habeenku uu kala badh noqdo habeenku markii uu kala badh noqdo habeenbarhka ayuu soo galaa wakhtiga maydhiga ciiddu oo la mid maaha kii jumcaha jumca waa marka waa beriga yuu ku soo galaa waa la kala duwayaayo dee kan salaadii ciidda ayaa hore laga tukanaya marka haddii la yidhaahdo uun waa beriga hala wada sugo dadkii qaar baa meelo fogfog ka imanaya marka kuwa noocaas inaanay waxba soo maydhan bay noqonaysa marka culimmadu waxay hahdeen habeen barhkii ayuu kaasi ka soo bilaabmaya laakiin kii jumcuhu dee salaadanaa loo soo maydhanayaaoo maalinta jumcaha loo maydhanayaa maalintii waxay ku soo gelaysaa waa berigii isagu waa berigu ka soo bilaabmaya walistisqaai wa qusuulistisqaa'i waxa weeye roobdoonta mayrigeedii ay alabi suqya min allaahi waa waraab dalab ilaahay laga dalbayo subxaanahu wa tacaala weeyaan istisqaagu yah salaadii roobdoonta iyadana waa loo soo maydhanaya wlkhusuufi lilqamari dayaxmadoobaadkiina waa loo maydhan wlkusuufi lishamsi qoraxmadoobaadkiina waa loo maydhan wاlguslu min ajli gasli اlmeyit maydhiga laga maydhanayo dhaqidda meydka la dhaqay ayaa isaguna sunno musliman kaana meydkaasi muslim ha noqdo aw kaafiran ama gaal ha noqdo markii meyd la dhaqo inuu qofkii markaa dhaqay isaguna qubaystaa oo maydhaa sunno ayay noqonaysa waqusulul kaafiri gaalkii inuu markaa qubaysto idaa aslama markuu soo islaamo iyaduna sunno weeyi oo kii soo islaamay inuu maydhaa sunno weeyaan goormay sunno noqonaysaa in yujnib waa haddii janaaba aanay ku dhicin fii kufri intii uu gaalkaha waa haddaanu janaaboobin de aw lam taxidilkaafiratu hadday gabadh tahayna waa haddii aanay markaa dhiiggii caadada isku arag intii ay markaa gaaladda ahayd wailaa kan soo islaamay haddii uu hore janaabo maarata u yeeshay ama ay gabadhani gabadha markaa hore usoo qaangaadhay oo dhiiggii caadada heli jirtay ee ahayd wajabalguslu waxa waajibida ina markaa uu maydho bacdalislaami qofkaasi inuu islaamkii dabadeed maydho fil asaxi sida xooga badan iyaa waajibiyo dee janaabadiibuu ka maydhanayaa iyo dhiiggii caadada ayay markaa ka maydhanaysa oo haddii gaalnimada intii ay ku jirta ay maydhatay ka waran ama qofkan janaabada janaabaysan uu maydhay intii uu gaalka ahaa maydhigaasi dee ma maydhi ansax ah ayaanu ahayno marka markan ay soo islaameen ayaa laga doonayaa inay maydhaan sida xooga badan weeye waqiila waxaa kaloo la yidhi waa weji madhabka ku jire yasqutu mayane wuu ka dhacayaa maydhigaasi idaa aslama marka uu markaa soo islaamo wuu ka dhacayaayo maydhigii gaalnimada dhexdeeda uu markaa ku maydhay haddii markaa uu maydhi jiray weeye iyaa kaga filan wey markaa yasqududani yani waxa weeye wuu iska dhacayaa maahe waa haddii gaalnimadii uu ku maydhay iyaa gaal maydhigii markaa wakhtigii gaalnimada dhacay iyaa markaa ka ridaya baa laleeyay walmajnuuni waxaa kaloo sunno ah waquslulmajnuuni qofkii waalaa inuu maydho iyo walmuqmaa caleyhi qofkii miyir doorsoomay idaa afaaqaan markay soo ay soo labaduba inay maydhaan baa sunna walam yutaxaqaq minhumaa inzaalun iyaga laftooduna waa labadii aan laga hubsanin oo aan markaa la hubin inzaalulmani inay markaa ka soo baxday inay janaaboobeenoo ay markaa de taranku ka soo baxeen waa kuwa aan la hubin laakiin qofkii isagoo waalan haddii uu janaaboobo de markii uu soo biyirsado inuu maydho ayaa waajib noqonaysa fain tuxuqiqa minhuma inzaalun haddii laga yaqiinsado la hubo in biyo ay ka yimaadeen intii ay markaa de bilaa ahaayeen wajaba alguslu maydhi baa waajibi calaa kulli minhuma labada mid walba kan markaa suuxsanaa ama miyir doorsoonaa iyo kan waa laa labadiiba markay marka soo miirsadaan maydhigii wuu waajibi de haddii ay janaaboobeen intii ay markaa xaaladdaa ku jireen wlguslu waxaa kaloo sunno ah, maydhigii la maydhinayo cinda iraadat اlixraam markii qofku uu doono inuu markaa xarmado qofkii xarmanaya cumro xidhanaya ama xaj xidhanayay inta aanu xarman inuu maydho ayaa sunna ah walaa farqa hada اlgusli maydhigan xarmashada loo kala qaadi maayo bayna baaliqin wa hayrihi qofkii qaangaadhay iyo kii aan qaangaadhin labaduba waa loo sunneeyaa markii ay xarmanayaan inay markaa maydhaan walaa bayna majnuunin wa kii waallaa iyo kii garaadka lahaa loo kala qaadi maayo labadiiba hadday xarmanayaan waa loo sunneeyaayoo kii maaragtay waallaa dee weligiisi ciddii waddaye ka mas-uulka ahayd baa u xarmanayse inta aanay u xarmanin inay markaa ay u maydhaan iyaa markaa sunno noqonay walaa bayna aahirin waxaaidin sidoo kale la kala qaadi maayo dumarkiina gabadhii daahirka ahayd iyo tii dhiigga lahayd loo kala saari maayo xarmashadaa meeshan loo maydhanayaayo dee waxa weye iyadiina way xarmanaysaa iyadoo dhiiggiilaba iska xarman kartaa markaa way u maydhanaysaa fain lam yajid ilmuxrimulmaa qofkaa ah haddaba xarmanayey almuxrim ay muriidulixraami kaa doonayay inuu ixraamtaa haddii aanu biyihii helin tayamama wuu gebagebaysanaya kuwaa kaloo dhammina waa la mid ku kastoo aynu maydhi baa u sunnaa madhabka sida u muctamadkii waxa weeye hadduu maydhigii u suuro geli waayo xataa kii jumcaha usoo maydhanay wuu markaa gebagabaysanaya والغسل با سنة ميرغي لدخول مكة تجريتانك مكة لو مركا ميرنيي لمحرم بحج أو عمرة قفكي مركا محرم كهوا كان لو سنة يا حرمنا حج ku jiray ama umra ku jiray intaanu maka gelin maka duleedkeeda inuu ku sii maydho oo kadibna uu sidaa ku galo iya sunna walil wuquf bi arafat carafo marka la joogsanayo la istaagayana intaan carafo iyadana la gelin in loo sii maydho iyaa markaa la sunneeya fii taasici dilxija bisha dilxija sagaalkeeda weeyaan walilmabiiti bimusdelifata markii carafo laga yimaado ee musdelifo meesha la yidhaahdo la bariisana ama lagu baryayo habeenkaa lagu baryayo habeenkaana in iyadana musdelifo loo maydho ayaa markaa iyadana la sunneeyaa iyadu carafay u dhowda markii maanta carafo lasoo taagnaayo maalan duhurkii hortii lasoo maydhay ayaa tanna fiidka la soo gelaya ama cishaayiga kadib marka culimmadu waxay yihahdeen waxba kani sunno saasa mase maxaa yeelay maydhigii kale iyaaba dee dhawaayo loo maydhay marka waa qowl jira in maaragtay almabiid bimusdalifa uu sunno yahay laakiin eh, muctamed maaha waxaabad mooddaa sheekhuna muu sharixinoo waa arkaysaan hadal soo socdaana in aanu isaga laftiisu sheekhan shaarixa in aanu isaga laftiisu tirin baa inooga muuqan doonta waliramiil jimaari halaai dhagax tuuradkii saddexda ahaa jimaartii saddexda ahayd jimaartu markaa waa taagagii yaraa meel yaroo taagag marka hore ahayd meesha dhagaxa lagu tuuro oo markaa dee dhagaxaan ah iyada lafteedu jimaartu waa iyada lafteeda dhagaxaan sheegaysa laakiin kuwii lagu tuuranayna waa dhagax kale iyaguna dhagaxaan yaroo tuurar yarir bay ahaayeenoo markaa laf oo kale ah marka jimaartaa saddexda ah saddexdaa goobood ee dhagaxa lagu tuurto markii dhagaxa lagu tuuranayo markaa saddexdii maalmood ee loo kala tuuranayo weeyaan liramy اjimaari aلalaaثi markaa jimaartii waa saddex meesha dhagax lagu tuurayay waa saddex maalmihii dhagaxa la tuuranayeyna waa saddex marka laga reebo maalinta ciidda oo iyada saddexdan mid kamida uun la tuurto saddexda maalmoodee ku xiga oo saddexdaba la tuuranayo ayaa markaa la maydhanaya saddexdaa maalmood marka halkan saddex baa ka soo baxaya isagu wuxuu ku yidhi marka aad saddexda jamradood tuuranayso iyaad maydhanaysa marka saddexda jamradood goormaa la tuurtaa maalinta koob iyo tobnaad iyo maalinta labiyo tobnaad iyo maalinta saddexiyo tobnaad baa la tuurta dee markaa maalin walba waad u maydhanaysaa ila saddexdii baad maalin walba soo tuuranaysa marka markaad saddexda tuuranaysa maydho buu ku yidhi markii aad saddexda tuuranayso maydho markaa saddexdii maalmoodba maalin walba waad sii maydhan fii ayaami tashriiqi alaaati buu yidhi waa maalmaha ayaan tashriiqa loo yaqaano tashriiq sidiisa waa de shuruuqu waa qorax soo bixi markaa cadeed u dhigid weeye tashriiq waa in cadeeddii shayga loo dhigo hilbaha ayay markaa ilan waa tan ciidul adxadii waa tan wax la gowracayo saddexda maalmoodoo kalena way ku xigaan markaa hilbihii de wixii soo hadhay ayay markaa qallajin jireen oo cadeedda u dhigi jireen markaa hilbawar bay soomaalidu ay qaarkood markaa ku macneeyeen fayaqtasiru qofkii markaa wuu u maydhanayaa liramyi kuli yowmin maalin walba ramyigeedii uslan maydi buu u maydha saddexdaa maalmood koob iyo tobanka labaiyo tobanka iyo saddexiyo tobanka amaa ramyu jamrati alcaqaba jamratulcaqaba tuurashadeeda iyada fii yowmi naxri maalinta ciidda la tuuranayo falaa yaktasilu lahu waxba kaa u maydhan maayo maalinta ciidda tuurashada uu tuuranayo qofkii xaajiga ahaa jamratulcaqaba waa saddexdan mid ka mid a ah oo ta waxa weeye ugu dambaysa xagga maka ugu xigta iyo jamratulcaqaba la jamratulkubraana waa la yidhaahdaa taa iyada tuurashadeeda maalinta ciidda waxba markaa falaa yaktasilu lahu waxba u maydhan maayo maxaa dhacay liqurbi zamanihi maxaa yeeley wakhtigeeda ayaa ku dhow min gusli lwuquuf maydhigii carafa carafuu shalay usoo maydhay duhurkii usoo maydhay marka iyadiina subaxa hore ayaaba la tuuranaya markii qoraxdu ay soo baxday yar kadibba marka kiibaa dhow buu leeyahay afar iyo labaatan saacadoodba laga joogine waxba u meedhan maayo halkan muxuu ka tegey marka muxuu tuuray eeg musdelifo wuu tuuray oo fiirso ilan musdelifaa ka dambeysay marka muu odhanin liqurbi zamanihi min ghusli musdelifata muu odhanin min ghusli lwuquuf buu yidhi markaa isaga laftiisu sheekh shaarixu inaanu tirin baa halkaa kaaga soo baxaysa walghuslu maydhigii liawaafi awaafkii in loo maydho ayaa isaguna sunno ah asaabiqi wuxuu ku dhacayaa buu yihi awaafkaa uu sheegay eh, abu shujaac biawaafi quduumin awaafuquduumkii wuu ku dhacaya wa ifaadatin awaafulifaadihiina wuu ku dhacaya wa wadaacin awaafuwadaacina wuu ku dhacaya waa saddexda awaafe qofka xaajiga ah ee xajka taga uu awaafo awaafuquduum baa la yidhaa mid waa markuu markaa makayska tago kaas waa sunne awaafulifaadana waa kii rukniga ahaa ee xajka wa wadaacinna waa awaafulwadaaci oo oo isagu markaa awaafulquduumkaas ayuunbaa dee booskiisa gelayo qofku markuu cumro uu soo xidho isagu markuu maka saa u galo awaafku awaafayaa kii cumrada ayuu noqonayaa isagu ma laha awaafulquduum ma laha wabaqiyat asaali masnuuna maydhiyada kale ee sunayaasha a ah buu yidhi madkuuratun iyagana waa kuwo lagu sheego filmuawalaati kutubta dhaadheer faslun fi lmasxi cala alkhufeyn fasalkana waxaa lagaga waramayaa weysadii buu dhammaystir u yahayo labada khuf masaxashadoodii والمسح على الخفين labada khuf in la masaxa jaa'iz wa mid banaan fil wudu'i markii qofku uu weysaysanayo la fi ghusl fard mayrigi waajibka ahaa isaga markaa khufeynka lama labada khuf looma masaxo aw naflin sidoo kale mayrigii sunnaha ahaana looma masaxo qofka hadduu maydhanayo dawis wuu iska bixinaya lugihii wuu maydhaya laakiin markuu weysaysanayo markaa weeye marka labada khuf inuu qofku uu masaxo la ogol yahay walaa fii isaalati najaasatin markii najaaso la zuulinayana iyadana dee waxa weeye malaha tayamum iyo malaha masca alkhufayn ma laha oo haddii labadii lugood najaasa ay marsan tahay khufna aad xidhan tahay dushuun baan ka masaxayaayoo aan u niyoonayaa najaasadaasi lugaha marsan kaa anfici mayso falow ajnaba buu yih haduu qofku janaabo qabo aw damiyat ama ay dhiigto rijluhu lugtiisu fa araada doono almasxa inuu iska masaxo un khufkii bedelan can khasli rijlayni iyadoo markaa masixitaankaasi bedel uu ka yahay labadan lugood masixitaankooda lam yujzi arintaa iyadii ka gudi maysoo kuma filla dhiig dhiigay dee waa nijaas inuu qofka iska maydhaa la doonaya qofkaan masaxanayaa ka anfici mayso bal laabudda min alghasli waxaa lagaba maarmaana in labadii lugood la maydho haddii qofkii maydi ku waajibay ama lugtii ay najaaso leedahay wa ashcara wuxuu ina dareensiiyey buu yidhi qowluhu jaaizun hadalka uu yidhi walmasxu cala alkhufayni jaaizun buu ina yidhi wuu bannaan yahay wuu bannaan yahaydaasi waxay ina dareensiinaysaa anna ghasla arijlayni in labada lugood mayrigoodu afdalu min almasxi uu ka fiican yahay masixitaanka wuxuu ina yidhi masx cala alkhufeynku waa jaa'is buu ina yidhi inamuu odhan waa mustaxab ama sunna inamuu odhan wuxuu ina yidhi wuu bannaan yahay culamaduna kelmad kastoy qorayaan way waa wax ay ku talagaleen inta badan meel meel yaroo de si qarada uga dhacda mooyaane ereyga ay qorayaan waa erey ay aad u eegeen oo ay wax waxaweyaan xisaab badan geliyeen haddaba jaa-izun markuu ina leeyahay buu leeyahay wuxuu doonayaa sheekhu inuu ina dareensiiyo abushujaac in maydh masixitaankan khufeynka la masaxayaa aanu sunno ahayn iyo mustaxab bal waxaa ka fadli badan oo ka wanaagsan maydhitaankaa ka wanaagsan ana kasla rijlayni labada lugood maydhigoodu afdalu inuu ka fadli badan yahay min almasxi masixitaanka inuu ka fadli badan yahay wainamaa yajuusu wuxuu banaanyah masxu khufayni labadan kuf in la masaxo ayaa banaan wainamaa yajuusu waxa banaan masxu khufayni baa banaan labadii kuf in la masaxo laa axadihima faqad in labadii mid ahaanun keligii la masaxo lugtii kalena la maydho qofkii anfici mayso inuu yidhahdo tanna waan masaxayaa tanna waan maydhayaa laga yeeli maayo mar haddii labadii lugood waxa weyaan masixidiiba ma jiraysa labadiiba waa la wada maydhi ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane faaqidan mid aan haysaninba lirijli ukhraa lugtii kale hadii lugu ay goan tahay oo lug qura uu leeyahay tiina uf markaa ku gashan yahay de kaasi isagu taasoo kaliyunbu masaxaya oo waxa weya isaga de labaad iyo lug labaadba ma jirto laakiin kii labada lugood ba lahaa la doonayaa inuu ama labadiiba wada masaxo labadiiba ay wada xidhan yihiin ama labadiiba uu wada mayro bialaaati sharaa'ida saddex shuruudood buu ku bannaan yahay khufeynka in markaa la masaxa kow an yabtadia waa inuu bilaabo ay shaksu qofku waa inuu bilaabo lubsahumaa xidhashada uu xidhanayo khufeynka bacda kamaali ahaara markii ahaaradiisu ay dhammaystirantay markii ahaaradu ay u dhammaystirantay waa inuu xidhashadooda bilaaba falow asala rijlan hadduu lugtii midig maydho maalan buu soo de waxawey wejigiibuu maydhay lugihiibuu gacmihiibuu maydhay madaxiibuu masaxay lugtii midig buu maydhay markuu maydhay ayuu walabisa khufaha khufkeediina u xidhayo wuu geliyey uma facala birijli ukhraa kadalika lugtii kalee bidix ayuu sidaasoo kale ku sameeyo iyadana intuu maydhay ayuu haddana khufkii u xidhay lam yakfi ninkaasi hadhow toole hadduu weyse jabo uu weysaysto khufaynka waan masaxanayaa laga yeeli maayo laga yeeli maayo maxaa yeelay dee midig kufkii wuxuu u xiday isagoo weyse qabin ila lug baa u dhimanoon weli maydhin isagoo lugtii bidix weli maydhin iyuu lugtan midig kufkii u xiday sidaa daraaddeed xabadaa wuxuu gashaday weysadiisii oon dhammaystirnayn marka maxaa la doonayaa intaanu weyse jabin inuu taa midig horta ka bixiyo kufka kadibna uu dib u gashado tii bidix iyada waxba bixin maayo oo iyada kufkeeda wuxuu xidhay markii weysadiisu ay dhammaystirantay walow ibtadaa hadduu bilaabo lubsahumaa xidhashada labada khufka uu xidhanayo bacda kamaali ahaarati markii weysadii uu dhammaystiro labadii lugoodna uu maydhay ayuu wuxuu bilaabay inuu khufaynkii gashado uma axdaa markaasuu weyse jabay qabla wusuuli rijli cagtiyoo aan gaadhin qadamalkhufi khufka cagtiisii hoose lugtiyoon weli ku dhaadhicin ee sii socota ayuu weyse jabay lam yujzi lmasxu ku maayo inuu markaa hadhowtolo masaxa ama lam yajuzi lmasxu u ansixi maayo inuu hadhow toola masaxo maxaa yeelay khufka waxaad xidhatayba xidhashadu waa marka ay lugtu cagta khufka ay ku sugnaanayso marka adigoo dhexda sii marinayo aan weli gashanin haddii aad weyse jabto kadibna aad haddana sii geliso dee qofkaa waxaad xidhatay baa laleeyahay adigoon weyse qabin shardiga labaad waa an yakuunaa waa inay noqdaan ayilkhufaani waa labada khuf e saatirayni kuwa qarinaya limaxalli ghaslilfardi min alqadamayni meeshii maydhiga waajibka maaragtay maydhiga limaxalli ghaslilfardi maydhigii waajibka ahaa iska dhe isku nactiyeedo maydhigii waajibka ahaa maxalkoodii ee labada lugood markaa waxa weeyi uu ka lahaa oo de ilaa kacbaynkiiya ilaa kuraamihii waa inuu qarinayo mid waliba labada qof bikacbayhimaa labadii qadam ama labadii cagood oo dee kuraamihiina ay la socdaan weeye waa in intaasoo dhan uu qarinayo falow kaana haddii ay yihiin labadani qof duuna alkacbayni kuwa ka hooseeya kuraamihii kalmadaasi madaas iyo midaasba waa la yidhaahdaa sida madaaska madaasku markaa wuxuu ahaa wax yaroo markaa iska kaba oo kala laakiin buur oo kale kaba buura oo de ka hooseeya kuraamaha ka hooseeya kuwaasoo kale ayay ahaayeen marka kuwaasoo kale haddii ay yihiin lam yakfi lmasxu calayhima qofkii ku filaan mayso inuu markaa kuwaasi oo masxo dee kuraamihii baa muuqdo meeshii la maydhayay walmuraadu bisaatiri huna asturka halkan ama kan wax asturaya halkan waxa loogala jeedaa alxaailu wax kala teedaya cagtii iyo inay biyuhu gaadhaan laa maanicu ru'yati looma jeedo wax markaa arag diidaya arag wax diidaya looma jeedo macnuhu waa maxay haddii aad samaysato khuf balastiga khuf balastiga haddaad samaysato ama quraarad ma ah oo aad ku socon karayso fudud ood markaa xidhato dee lugtii waa la arkaya laakiin biyo haddii meeshii lagu shuba dee biyihii ma gaarhayaan oo quraaradani way diidaysaa biyina galaan balastigani biyihii inay markaa gudaha galaan wuu diidaya mar hadduu sidaa yahay waa la masixi karaa maxaa yeelay dee waxa weeye waa uu kala teedayaa biyihii iyo iyo cagtii wax kala teedaya weeyaan markaa teedkaasaa loola jeedaaye looma jeedo araggii wax markaa manciye buy waan yakuuna satru waxaa kale oo markaa la doonayaa inuu noqdo asturku min jawaanibi اkhufayni dhinacyadii labada khuf iyo xaggii hoose laa min aclaahuma xagga sare inuu ka asturo khasab maaha oo yani xaggii kubka haddii maalan ay markaa kubkii khufku uu yar ballaadhan yahay oo haddii oo uu cagtaada eego uu markaa lugtaadii xaggan arkayo khufka kubkiisii taasi mushkilad ma mushkilad ma laha laakiin de isagu qofka laftiisu xaggii sare waa inaanay daldalooshanayno cagtii intii cagta ku beegnayd waa inaan dalool jirin lugtii ay ka muuqanayso wa an yakuuna waa inay ahaadaan labada qof mimaa yumkinu wixii ay suuragal ahayd tataabucu lmashyi calayhimaa in markaa socodka la israacraacin karo lagu soconayo socodka lagu soconayo mid la israacraacin karo waa inuu yahay wax kaa dhacaya waa inaanay ahayn ama wax culus oo aanad qaadiba karayn waa inaanay ahayn wa kaa dhacay kuwaas iyagu de waba kuguma ile iska bixiyo saanu maydho litaradudi musaafirin socodka markaa loo soconayo litaradudi musaafirin qofkii musaafirka ahaa noqnoqoshada uu noqnoqonayo fii xawaa'ijihi danihiisa u soconayo markuu danihiisa u soconayo qofkii markaa musaafirka ahaa ee meel deganaa maalan min xain sida dejinta alaabtiisii uu dejinayo watirxaalin iyo raridii markaa alaabtiisii rarayo watarxaalin rarid alaabtii uu rarayo marka uu markaa waxa weeye u socsoconayo waa inuu markaa ku socon karaye aanay ahayn wax markaa ama ka dhacaya ama xanibayo oo u diidaya socodkii wayuukhadu min kalaami lmusanifi hadalka musanifka abushujaaca waxaa laga qaadanayaa buu yidhi kownuhumaa qawiyeyni in ay markaa labadan khuf yihiin laba markaa dee xoogan oo mar haddii la yidhi wax markaa dhacdhacaya waa inaanay ahayn dee markaa waa inay xoogan yihiinoo lugtii qabsanayaanbaa ka soo baxaysa bixayu yamnacaani waa in ay gaadhaan heer ay markaa diidayaan nufuudalmaai biyuhu inay ka dusaan oy ka tafaan biyihii waa inaanay ka tafayn haddii lagu shubo waa inaanay ka tafaynin marka dee lama sixi maayo buu madhabku mar haddii aanay adkayn aanay diideyn biyihii inay ka tafaan haddii laakiin sharabaado adag oo lasoo sameeyo biyihii diidaya inay ka tafaan waa la masixi karaa wayushtarau ayda sidoo kale waxaa la shariyaa ahaaratuhumaa inay aahir yihiin labadan kuf ooni nijaas lahayn walow labisa kufan haddii qofku uu kuf xidho fowqa kufin kuf kale ka dul xidho kuf buu kuf ka dul xidhay jurbuuq baa markaa kaa la yidhahdaa sare lishidat اlbardi maalan qabowgoo daran awgeed tusaale ahaan fain kaana alaclaa haddii kufka sare uu yahay saalixan mid u suuban lilmasxi in la masaxo saxa almasxu cala alaclaa kaa saru inuu masaxa ku firan haddii kii hoose mid dildilaacsan oo jeexjeexan uu yahay oo in la masaxa aanay ansaxaynin kan kale uu dusha isagu saalix ah oo shuruudii ka soo baxay kii sare inuu iska masaxo waa loo ogoli wain kaana alasfal haddii ka hoose uu yahay saalixan lilmasxi mid markaa u saalixo u suubada in la masaxo oo shuruuddii uu ka soo baxay hadduu ka sare aan aanu u suubanin in la masaxo shuruuddii aanu ka soo bixin famasaxa alasfala kii hoose uu markaa masaxo uu biyihii gaadhsiiyo saxa isagana masaxaasi wuu ansaxaya awil aclaa haddii uu kii sare un masaxay xaaladda ah fa wasala albalalu oo qoyaankii uu gaadho lilasfali kii hoose uu gaadho saxa iyadana wuu ansaxayaa in qasada alasfala haddii ka hoose uu doonayay masixidiisa أو qasadahumaa ama labadaba uu doonayey laa in qasada alaclaa faqad u asixi mayso hadduu kasaro un masiidiisa doonayey kasare keliya hadduu doonayey deetana biyihii ay kii hoose gaadheen u ansixi mayso wain lam yaqsid waaxida minhumaa labada midnaba haddii aanu u qastin bal qasada almasxa fi ljumlati inuu masaxo uunbaa ujeedadiisu ahayd khufka masax uunbay ahayde ka sare iyo ka hoose muu kala qaadin ajzaa way ku filan tahay fil asaxi sida markaa asaxa ee eh, xooga badan waa markii markaa kan sare aanu ahayn mid saalixa haddii kii sare uu saalix yahay dee markaa waxa weeye eh, kii hoose inuu markaa masaxo iyadu shardi bay noqonaysaa qasadkiina markaa waa laga doonay wayamsaxu lmuqiimu qofkii muqiimka ahaa haddaba wuxuu masaxayaa yowman waleyla habeen iyo maalin ayuunbaa isaga muddada uu qofka masaxaya ay noqonaysa afar iyo labaatan saacadood wayamsaxu lmusaafiru kii musaafirka ahaana alaaata ayaamin saddex maalmood waa loo ogolyahay bilayaaliihina oo habeenadoodii ay la socdaan almutasilati biha waa habeenadii la xidhiidhsanayd sawaan waxaa isku mid a taqadamad ataqadamat ama ha hormarta habeenadu aw taakharad ama ha dib dhacaan waa meesha mogta waa laba iyo toddobaatan saacadood marka ama maalin ka bilow oo habeenadu markaa de ha dambeeyaan ama habeen ka bilow oo maalmuhu ha dambeeyaan say doontaba ha noqote waa labayo saacadood xidhiiro u weyn marka markii de ay kaa dhammaato waxaa la doonayaa in markaa aada lugihii maydho haddana markaa kadib muddo cusub baa kuu bilaabmaysa wabtidaau lmuddati muddadu waxay ka bilaabmaysa wabtidaau lmuddati muddada bilowgeeda tuxsabu waaye tuxsabu muddada waxaa laga xisaabin haddaynu taada akhrino haddii kale yuxsabu bay noqon muddadii bilowgii waxaa laga xisaabin min xiini yuxdiu markii qofku uu weyse jabo ay min inqidaai اxadai markii xadadku uu ka dhammaado xadadkii alkaa'ini imanayey bacda tamaami ama ahaanayey bacda tamaami lubsi اkhufayn markii qofku labadiisii qof uu xidhay markii labadii qof uu xidhay xadadkii ka yimid markuu ka dhammaado markaasi ay bilaabmaysa laa min ibtidaai اxadai laga bilaabi maayo xadadka bilowgiisa eeg weyse jabkii haddii maalan qofkii dee uu kaadi u fadhiistay weyse jabkii markii kaadida dhibicda ugu horeysay ay soo baxdo iyaa weyse jabkii u dhacayaa sow maaha halkaa muddada laga bilaabi maayo markii kaadida uu qofku dhammaystay kaadidii ay ka istaagtay markaasaa laga bilaabay markaa eeg waa weyse jabkii u horeeyey laakiin isagu muddadii uu socday waxaa laga xisaabayaa uun xaggii dambe haddii uu seexday de markii uu gamay baa weyse jabkii bilaabmay xadakii noomka ahaabaa uu ku jiraa soo marka uu tooso markaas ayaa muddadii laga bilaabay wbtidaaulmudati muddada bilowgeeda tuxsab waxaa laga xisaabi min xiini yuxdiu markii qofku uu weyse jabo ay min inqidaai lxadai markii markaa xadadku uu dhammaado alkaaini xadadkii ahaanayay bacda tamaami lubsi lkhufayni markii labada khuf la xidhay kadib xadadkii u horeeyey yimid markii uu dhammaado laa min ibtidaai اxadai xadaka bilowgiisa muddada laga bilaabi maayo walaa min waqti اmasxi sidoo kale laga bilaabi maayo goortii uu masaxay uun iyadana laga bilaabi maayo walaa min ibtidaai lubsi markii uu xidhay ee uu xidhashada bilaabayna muddada laga soo bilaabi maayo walcaasi bisafarihi qofkii musaafirka ahaayee safarka ku dambaabay maalan dee maarata macsiyo u socday walhaa'imu iyo kii iska socday bilaa qasadka ahaa yamsaxaani kuwaasi waxay masaxayaan masxa muqiimin qofkii muqiimka ahaa intii uu masaxayo afar labaatankii sacad iyaguma dhaafayaan oo safarkoodani way waxba kama jiraan wa daa'imu lxadai qofkii isaga xadadkiisa iyo weyse la-aantiisu ay joogtada ahayd waa gabadhii dhabar furanka qabtay iyo qofkii kaadidu ay ka tifqaysay iska socotay ee aan joojin karaynin idaa axdaa haddii uu weyse hofkiina wuu xidhay markaasuu weyse abay oo muxuu ku weyse abay xadaa aakhara wax kale xada kale ayuu ku weyse abay oo aan ahayn kii joogtada ahaa ila kii joogtada ah iska soconaya oo isagoo xataa weysaysanaya iyaa dee gabadhii dhiiggii uu ku jiraayo maarata uu iska soconaya ama qofkan markaa kaadidu ay ka soconayso dee kaadidiioo socoto ayuu iska weysaysanaya markaa taa la eegi maaye wax kale hadduu ku weyse jabo maalan naafi ay ka soo baxdo xadaa aakhara xadad kale markii uu ku yimaado maca xadaihi daa'imi oo la soconaya xadadkiisii joogtada ahaa isaga kaa lama eegaye qabla an yusaliya bihi fardan intii aanu faral ku tukanin weysadiisii hadduu weyse jabo isaguna yamsaxu dibbuu u weysaysan oo markuu lugihii gaaro wuu masaxani wayastabiixu wuxuu bannaysan maa kaana yastabiixuhu wixii uu ku banaysanayey low baqiya uhruhu haddii weysadiisii ay baaqi ahaan lahayd alladii labisa calayhi khufayhi ee uu labada khuf ku xidhay wa huwa waxa uu banaysan jiray waxay ahayd fardun hal faral wanawaafilu iyo sunayaal intii uu ka doono falow sallaa hadduu tukaday biuhrihi weysadiisii hore ee uu khufkana ku xidhay fardan faral haduu ku tukaday qabla an yuxdita intii xadadkan kale aanu ku dhicin masaxa markaa kadib markuu weysaysto wuu iska masixi labadii lugood wastabaaxa wuxuu banaysan nawaafila faqad sunayaal unbuu banaysan u fiirso inaga niri qofkii muqiimka ahaa habeen iyo maalin buu leeyahay kii musaafirka ahaana saddex maalmood iyo saddex habeen buu leeyahay halkaa waxaa laga soo reebayaa qofkii daa'imulxadadka ahaa gabadhii dhaba furanka qabtay iyo qofkii kaadidiisu ay ka tifqaysay ee aanay joogsanaynin kuwa waa laga soo reebayaa iyagu afar iyo labaatanka saacadoodanu sheegayno iyagu ku xisaabtami maayaan maxay ku xisaabtamayaan dee khufaynkii iyagu waa tan iyaga la yidhi salaad walba weyse cusub bay u weyse qaadanayaan weysadaa cusubi weyse dhammaystiran bay noqonaysa oo khufayn bay masaxayaan ma jirto maxaa yeelay weysadiisani il waxaynu doonayna qofkan khufaynka masaxayaa markanuu qofka masaxayo waa mar uu weyse dhamaystiran dhamayst uu qaatay kadibna dee waxa weyaan weysadaa dhamayska tiran iyo ugu dul dhismaysay masixitaankan labada qof la masaxayo ninkan weysadiisu weyso dhammaystirmi kartaba maahaba waa weyse hal faran un lagu tukan karo ilan waa tan la yidhi salaad walba hau weyse qaato qofkani markaa weysadiisani sideedaba kumay fileen hal faral wax ka badan hal faral iyo sunayaal unbay ugu filay markaa dee qofkii uu xidhaa u siyaadin maayo faraladii oo intii uga badin maayo sidaa daraaddeed markii uu qofkii haddaba weyse jabo khufaynkii markuu xidho markuu weyse jabo waynu eegaynaa faralkii miyaad ku tukatay weysadaadan mise kumaa tukan baynu leenahay hadduu yidhaah waan ku tukaday waxaynu leenahay haddaba de wixii faralee dambe khufaynkii waad bixinaysaayo weysadii hore kaama anfacaysee waxaad hadda samayn kartaa markaad weysateed masaxato sunnayaashii unbaa kuu furan faralkii kale markaad doonto kufkii waad bixinaysaa weyse dhamaystiran baad la imanaysa hadduu yidhaa faralkii maan tukanna waxuna adaba waasaxe weysayso lugihiina iska masaxo hadda halkii faral tuku sunayaashiina raaci markaa weysadii aad kufka ku xidhatay awoodeedii ayuunbuu kufku leeyay awooddii weysadan aad ku xidhatay ay lahayd ayuunbuu leeyahay awood ka badan dee ma helayo markaa weysadii aad ku xidhatayna hal faral baa lagugu ogolaa halkii faran unbaa khufkana lagugu ogoliyey wuxuu ihi wadaa'imuulxadai qofkii daa'imulxadadka idaa axdaa haddii uu weysajabo bacda lubsi kufi markii kufka uu xidhay xadaan aakhara xadad kale ayuu ku weysajabay maca xadaii daa'imi oo garab socda xadadkiisii joogtada ahaa aan ahayna mid kale qabla an yusaliya bihi fardan intii aanu faralkii tukan bay arrintaasi ku dhacday yamsaxu ninkaasi wuu masixi kufkii wayastabiixu waxaanu markaa bannaysan maa kaana yastabiixuhu wixii uu banaysanayey low baqiya uhruhu haddii weysadii baaqi u ahaan lahayd aladii labisa calayhi khufayh ee uu labada kuf ku xidhay hadday baaqi u ahaan lahayd wii loo ogolaa ayuunbaa markan uu markaa masaxayna loo ogol yahay wa huwa fardun waa hal faral iyo wanawaafilu sunnayaasha falow sallaa hadduu ku tukaday biuhrihi weyseqaadkiisaa khufka uu ku xidhay fardan faralkii hadduu ku tukaday qabla an yuxdia intaanu weyse jabin masaxa khufeynki inuu masaxo waa loo ogol yahay wastabaaxa waxaanu markaa banaysan uun nawaafila faqad sunnayaashii unbu banaysan fain masaxa shaksu qofkani haddii uu masaxay fi lxadari isaga oo markaa negi oo aan musaafir ahayn uma saafara markii uu masaxay kadib uu safray aw masaxa fi safari ama markii uu safray kadib buu masaxay ayuu masaxay oo masixitaankii uu bilaabay uma aqaama markaasuu haddana nagaaday qabla mudiyi yowmin wa leylati iyadoo maalin iyo habeen aan laga joogin waktigii uu masixitaanka bilaabay atama ninkaasi wuxuu dhammaystiran uun masxa muqiimin qofkii muqiimka ahaa ee nagaa masixitaankiisu de afar labaatankii saacood dhaafi maayo markii uu masaxay kadib ayuu dhaqaaqay oo safar uu galay magaaladii ka baxay ninkaasi afar iyo labaatankii saacadood ka badsan maayo odhan maayo dee waa kan safar dib igaga yimide aan saddexdaydii maalmood dhamaystirto waxaanu leenahay masixitaanku mar hadduu kugu bilaabmay adigoo muqiim ah kaasumaad ku dhammaysanaysa isagoo musaafira haddii masixitaanka uu bilaabay kadibna intii aanu afar iy labaatan sacadood aani kasoo warin kasoo wareegin uu nagaaday afar iy labaatankii sacadood isaguna dhaafi maayo haddii markii laba maalmood uu masaxayay kadib uu nagaadayna imikaba bixi baynu leenahayoo dib u maydh markaa labadii lugood maxaa yeelay habeen iyo maalin wax ka badan iyaad soo masaxanaysa imikana muqiim baad noqota walwaajibu fii masxi lkufi haddaba inta waajibkii markii khufeynka la masaxayo maa yuطlaqu calayhi ismu lmasxi waa wixii markaa lagu ilaaqi karo oo lagu magacaabi karo magaca masixitaan idaa kaana haddii uu yahay wey masixitaankaasi calaa daahiri اlkufi kufka dhabarkiisa xaggan dusha ah. walaa yujziu ma gudayo almasxu calaa baainihi in markaa baainkiisa la masaxo baainkiisa waa maxay baainku waa gudaha waa xaggii lugta xigtay markau leenahay ag dusha masax dee dushan sare kufkii lugta ka sareeyey ayaad xagga sare ka masaxaysa laakiin haddaad intood hoosta gacanta ka geliso aad xagga hoose ka soo masaxdee baainka kaasi ku anfici maayo walaa calaa caqibi lkufi sidoo kale cidhibta kufka in la masaxo xaggii dambe ee laga masaxaana iyaduna ku anfici mayso walaa calaa xarfihi koonayaasha dhinacyada in laga masaxaana iyaduna ku anfici mayso walaa calaa asfali xaggii hoose cagta hoosteedii dhulka xigtay in laga masaxaana iyaduna asixi mayso wsunatu sida sunadii fii masxihi markii qofka la masaxayo an yakuuna waa inuu ahaado khuuuan layman waa inuu yahay bian yufarija almaasixu inuu markaa kala qaado weeyi bayna asaabicihi aa bian yufarija almaasixu inuu markaa kala faydo uun qofkan masaxaya bayna asaabici fariisi marka xoog looma kala qaadaye waa da iyaro sidii dabiiciga ahayd ugu wey walaa yadumaha oo aanu isku ururinin isku ururin maayo sidaa intuu yidhaahdo ayuu markaa xoogna uma kala qaadaya dee saasunbuu yar kala saaraya kadibna xaggii sare ayuu sidaa uga masaxaya xagga hoose in la masaxaana madhabka sunna unbay ka tahay masxigii wuxuu ku burayaa cala alkhufayni labada khuf la masaxay bialaaati ashyaa saddex arrimood buu ku burayaa bikhalcihimaa in la bixiyo la siibo aw khalci axadihimaa ama midkood la siibo aw inkhilaacihi ama isaguba uu iska siibuu kaa baxo adigoon adigu siibinba aw khuruuji lkufi ama khufkii oo ka baxa can salaaxiyati lmasxi inuu usuubado in la masaxo ka takharuqiisa isagoo dildilaaca oo kale oo lugti ka dhex muuqato de inaad lugihii maydha ayaa waajibaya markaa masixitaankuunbaa buray weysadii may burin weysadii may burine masixitaanka ayuunbaa burayoo labadii lugood unbaad maydhaysa haddii markaa lugtii wax kamidihii ah uu muuqdo quraantii hadday soo muuqato masixitaankii wuu buray labadii lugood inaad maydho iyaa kugu waajibay wanqidaai lmuddati waxaa kaluu ku burayaa muddada oo go'da oo kala dhammaata wa fii bacdi nusakhi kitaabka nusakhiisa qaar waxaa ku qoran muddati lmasxi wanqidaai mudati masxi muddadii masxitaanko dhamaato waa isku mid un wey muddadaasi maxaa ahayd min yowmin walaylatin limuqiimin muddadaasoo ahayd habeen iyo maalin qofkii muqiimka ahaa wa alaaati ayaamin bilayaaliha limusaafir qofkii musaafirkana u ahayd saddex maalmood iyo habeenadoodii marka haddii muddadii ay adigoo weyse qabay muddadii go'day afarlaatankii saacad baa kaa dhammaaday muqiimna waad ahayd labadii qof waad siibaysaayo labadii lugood baad maydhaysa wa bicuruudi maa yuujibu lgusla waxaa kaloo masixitaankii uu ku buraa haddii ay soo dariyaan wax mayditaan waajibiya ka janaabati sida janaabadii aw xaydin bigii caadi aw nifaasin iyo nifaaski lilaabisi lkhufi hadday ku yimaadaan qofkii khufka xidhnaa dee waxaa laga doonayaa inuu markaa dee jirhkii o dhan maydho oo lugihiina iyagana dee wuu maydhayaa khufeynkii wuu ka bixinaya tayamumka waynu yar gudageliyo halkaasaynu ku joojin doonaa faslu fi tayamumi fasalkani wuxuu ka hadlayaa gebagabaysigii wafii bacdi nusakhi lmatni kitaabka matniga ah nusakdiisa qaarkood waxaa ku sugan taqdiimu hada alfasli fasalkan oo laga horreysiinayo cala aladii qablahu kii markaa khufeynka ka hadlayey watayamumu tayamumku luqatan af carabi ahaan alqastu waa in shaygii loo qasto wa sharcan sharci ahaanna iisaalu turaabin waa in ciiddii la gaadhsiiyo ciiddii ahuurin wax daahirinaysay lilwajhi walyadayni wejigiiyo labadii gacmood la gaadhsiiyo bedelan iyagoo marka waa weeye isaalka iyo gaadhsiintaasi la gaadhsiinaya ciiddu uu bedel ka yahay can wuduu'in weysadii aw guslin ama mayrigii aw gasli cudwin ama xubin mayrigii waa qofkii markaa jabiirada ku xidhnaa ama maarata kabniinku uu ku xidhnaa xubinkaa xidhan ayaa da isaguna uu ka gebagebaysanaya waa aslu cudwi ayuu markaa bedel ka yahay bisharaa'ida iyadoo shuruud marka arrinkaasi markaa lagu samaynayo makhsuusatin gaara shuruudo gaara iyadoo la ilaalinayo gaadhsiintaa markaa ciidda la gaadhsiinayo xubnahaasi ayaa markaa tayamum ama gebagabaysigu uu yahay wa sharaa'iط tayamumi tayamumka shuruudihiisu khamsatu ashyaa lix arimood weeyi wa fii bacdi nusakhi matnina khamsu khisaalin shan arimood weeyi unbaa ku qoran ashya iyo khisaal istagayaan axaduhaa midka koobaad wujuud اlcudri qofkani waa inu cudurdaar haysto cudurkaasoo bisafarin ah inuu qofkani safar ku jiro aw maradin ama xanuun waa inuu jiro marka waa inuu qofkani cudurdaar haysto ama uu safar ku jiro oo safarkii waaa saa loo leeyahy in biyibiyihii la waayo iyaa markaa iska haalibahoo badan marka waa in biyala-aani ay jirto wey haddii markaa biyala-aantaasi ay safar iyo wax lamida ku timid oo ay haalib tahay meeshaasoo kale in biyo laga waayo hadhow toolo salaadihii la soo celin maayo haddii safar aanu jirin ee meeshu magaalaba ay iska ahaydoo biyo la-aan ay dhacday meeshani meel biyo laga waayo aanay ahayn waa la gebagabaysan iyada laftooda tayamumkii waa lagu tukan laakiin madhabku wuxuu qabaa dadkaasi way soo celinayaan salaadii mar haddii aanay meeshaasi haalib ka ahayn biyo la markaa bisafarin meesha u keenay wahaani sababka labaad dukhuulu waqti salaati waa inta waqtigii salaadu uu soo galay haddii kale tayamumkii asixi maayo falaa yasixu tayamumu laha salaaddii in loo gebagabaysta asixi maayo qabla dukhuuli waqti iyadoo waqtigeediiba la gaadhin wthaaliu ka saddexaad alabulmaai waa in biyihii la raadiyo haddii qofku biyo la'aan uu gebagabaysanayay bacda dukhuuli waqti markii waqtigu soo galay waa in biyihii la raadiyo binafsihi qofku iskii waa inuu u raadiyo aw ama biman qof waa inuu ku raadiyo kale oo adina lahu isagu uu u diray fii alabihi inuu usoo raadiyo ama isaguba biyihii raadsado ama uu qof fayalubu lmaa biyihi wuxuu qofku ka raadin min raxlihi hadduu musaafir ahaa heeryadiisii iyo de wixii uu watay wa rufqatii iyo raggii la socday rufqa iyo rifqa waa isku mid fain kaana munfaridan hadduu keligii yahay nadara xawaalayhi dhinacyada ayuunbuu eegi min aljihaati aarbaci afarta jihaba in kaana bimustawin min alardi haddii dhul siman uu joogo afarta dhinac uunbuu eegi fain kaana fiiha irtifaacun wankhifaadu haddii meeshan uu joogaa ay kala hoosayso oo meel tuura iyo meel taaga iyo meel markaa hoose ay uu kala leeyahay taradada wuu socsocon qadra nadari inta ishiisu ay gaadho waa ilaa saddex boqoloo diraac bay yidhahdeen boqol iyo labaatan mitir oo kale haddii markaa meeshu ay kala godan tahay oo aanay wixii u wada muuqanin dee waxa weya wuu yar socsoconayaao meesha taagga ah ayuu fuulayaaye markaa dhulkii kale uga muuqanayo qaarkoodna may waabu warwareegayaabay yidhahdeen oo afarta dhinacba wuu u soconaya fain kaana fiiha irtifaacu warkhifaau taradada qadra nadarihi marka intaasi waa in ilaa boqol iyo labaatan mitir gaari karta bay yihahdeeno waa inta haddii uu dhibaato la kulmo raggii uu ka yimid u qayshan karo ay ka soo gaari karaan bal iyagoo waliba iska mashquulsan inta codkiisa maqlan ay ka soo gaari karaan waraabicu shardiga afraad tacaduru isticmaalihi ayilmaai biyaha isticmaalkoodii waa inuu suuroobi waayey waa kii markaa xanuunku ahayey bian yakhaafa waa inuu ka baqo min isticmaali ilmaai biyaha isticmaalkoodii waa inuu uga baqo calaa dahaabi nafsin calaadaasi waa idin wada qoran tahay sowma iyo dahaabkuba labadaasi isma raaci karayaan oo khaafa calaa haddii ay gasho khaafada calaada ka dambaysaa wixii loo baqayey ayay gashaa ee waxa laga baqaya ma gasho dahaabu nafsi nafta tegitaankeeduna waa wixii laga baqayey wixii loo baqayey ma aha marka calaad iyo dahaabtu raaci karaan xawaashida qaarkood aan eegayna may qabaninoo halkaa kamay hadan laakiin labadaasi isma raaci karaya marka calaa dahaabi nafsin bal calaada aynu iskaba tuurnee khaafa bian yakhaafa waa inuu ka baqo min isticmaalilmaayi biyaha isticmaalkoodii waa inuu kaga baqdo dahaaba nafsi naftiisu inay markaa tagto uu kaga baqo oo in naftiba ay tagto uu ka baqo aw manfacati cudwin ama xubin waxtarkiisii iyo manfacadiisii inay tagto inuu markaa ka baqo waa haddii markaa calaada aad tuurto haddii aad dahaabta tuurtana inuu waxay noqonaysaa inuu u baqo bian yakaafa min isticmaalilmaayi biyaha isticmaalkoodii inuu uga baqo calaa nafsi naftiisii inuu uga baqo marka calaadu waxay gashaa wixii loo baqayey inuu naftii u baqo aw manfacati cudwin ama xubin manfacadiisii uu u baqo wayadkhulu wuu soo geli wayadkhulu fi lcudri waxaa cudurdaarka soo gelaya maa low kaana biqurbihi maaun haddii biyo ay u dhow yihiin oo wakhaafa uu ka baqayo low qasadow hadduu raadsado calaa nafsihi naftiisuu u baqayaa min sabucin buu uga baqayaa dugaag meesha jooga aw caduwin ama cadow meesha jooga aw calaa maalihi ama maalkiisa ayuu u baqayaa min saariqin tuug buu uga baqayaa aw kaasibin ama markaa mid markaa xoog kaga qaadaya ayuu uga baqayaa markaa dee biyihii waxba raadsan maaye wuu iska gebagabaysa halkiisaasu ku tukanaya wayuujadu waxaa ku qoran buu yidhi fii bacdi nusakhi lmatni nusakda matniga qaarkeed fii haada shari shardigani ziyaadatu ziyaado ayaa la socota bacda tacaduri isticmaalihi ku xigto oo waxa weye wa icwaazuhu bacda alabi waa in biyihii uu markaa waayey oo uu ka quustay markii uu raadiyey waa kii markaa isagu biyola'aanta u gebagabaysanayey markuu biyihii raadiyo de waa inuu biyihii soo waayo hadduu helo iyagiibu markaa ku markaa weysaysanayaan ama uu ku meedhanaya washardu lkhaamisu shardiga shanaad ee u dambeeya aturaabu aahiru waa ciiddii aahirka ahayd aahirka ahayd waxaa loogala jeedaa ayahuuru waa ciiddii wax daahirinaysay hayrulmunadaa ciiddaasoo aan qoyanayn hadday qoyan tahay waxba kuu daahirin mayso de way kugu dhegaysaa uun boor ay markaa ku marmarisaba markaa meesha ma yeelanayo halkaa waa ka soo baxaysa gacmahaagii waa inaanay qoyanayn hadday gacmahagi qoyan yihiin wixii ku dhegay wax qoyan unbuu noqonaya wa markaa qof dhooba ismarmarinaya ayuunbaad noqon xubinkii aad masaxaysay laftiisuna waa inaanu qoyanayn wayasduqu aahiru marka ciiddaa aahirkii waxay ku dhacaysaa bilmaqsuubi xataa kii markaa la soo xoogay ciid aad soo xoogtay oo aan xalaalba ahayn haddaad ku gebagebaysato gebagebaysigii wuu ku ansixi laakiin dee dembi baad ku jirta wa turaabi maqbaratin xabaal ciiddeed lam tunbash aan la fain xabaal aan la faqin ciiddeedii dusha hadduu qofkii ku gebagebaysto iyaduna dhib ma laha laakiin tii la faqay dee waxaa la yidhi dheecaankii meydka ayaa ciidan ku daatay oo nijaas bay noqonaysaa iyadu wayuujadu waxaa ku qoran buu yidhi fii bacdi nusakhi nusakda kitaabka qaarkeed ziyaadatun fii hada shardi ziyaado ayaa la socota shardiganoo weye waxa weeye lahu gubaarun ciiddaasoo boodh fain khaalatahu haddii uu ku dhex daadsan yahay uu ku dhex jiro jisun nuurad aw ramlun ama markaa niis ama markaa burciid lam yujzi markaa ma noqonayso ama bacaad bacaadkaasi markaa ciidda kudhex maadaama ku dhex jiro ama ay nuuradi ku dhex daadsan tahay oo markii aad markaa gacanta ku dhufato ay markaa markaa waxa weye niistii ama eh, bacaadkii uu ku soo raacayo ama nuuraddii ay ku soo raacayso taasi markaa iyadu kugu filaan mayso oo gebagabaysigii kugu ansixi maayo وهذا زيادة هلكن كسو أما هذا الكني موافق وحو وافق سياي لما قاله النووي إمام النووي وكشاغي في شرح المهذب كتابه هي مركان مجموعة شرح المهذب وحي وكشاغي أي وافق سياي والتصحيح هي تصحيح التنبيه كتاب كيسا كري الله يراهضو وحي وكشاغي لكن واساته في الروضة والفتاوى كتاب كيس روضة طالبينك هي فتاويه سؤالي لو يديه وكجد جوابي جوز ذلك وحو بنيي كي مركا رملي أما نيستو ama ama eh, bataaxaasi eh, maarata eh, markaa ku dhex jiray isagoo wuu baneeyey buu yidhi marka sida saxdii waxa weeye markaa marna waxaan markii ay ku dhex jirto niistaasi markii ay ku dhex jirto marna boorkii unbaa ku raacaya niistii gacanta ma soo raacayso marna macaiyadii baa ku raacaysa marka hadda yadii ku raacdo dee gebagabaysiga kugu ansixi maayo oo boor iyo niis baad ku wada gebagabaysa niistiina de waa dhagaxaan yaryar weeye markaa de ka anfici mayso laakiin haddaanay ku soo raacayna boorka keliya ku soo raacayo markaa waa caadi baa loo labada hadalee nawowi isma diidane hadalkiisana waabay ku caddahay oo markii aan markaa ramligu aanu ku soo raacaynin iyay markaa ansax noqonaysa amaa jisiga iyo nuuraddu markii ay ku dhex daadsan tahay dee nuuraddii mar walba way ku soo raacaysaa hadalka nawowina iyada taa iskumuu khilaafa wayasixu tayamum markaa kitaabadan uu sheegay tasxiixu tambiih waa kitaab imaam nawowi leeyahay tambihna waa kitaab abu isxaaq shiraazi sheekha la yihahda uu leeyahay tasxiix buu ku sameeyey tasxiix haddaad aragto kutubu tasxiix kutubta loo yaqaano waa kutub kadabata ku samaynaysa kitaab hore tasxiixu lminhaaj baa jira tasxiixu tambiih baa jira kutubtaa shaqadeedu waxa weeye kitaab horey ka daba tegaysaayo ama masale uu laba qowl ku sheegay oo aanu kala rajixin ayay kala rajaxaysa ama masale uu sidii raajixa ahayd maahe si kale raajixa ku sheegay ayay sidii raajixa ahayd ku sheegaysa ama masalo uu khilaaf geliyo aan khilaaf ku jirin ayay markaa caddaynaysa marka waa un khalad dhacay kitaabkaa ah hore oo la saxayo wey saasaa markaa tasxiix loogu magacaabaa marka waxaa jira kitaab eh, tambiiha ah oo madbacaysan oo la daabacay kitaab la socdo oo isagana ay ku qoran tasxiixu tambiih oo waa kii la leeyahay taasina sax maaha waa laga digtoonaanaya kaa kaa la socdaa waa kitaab kaloo nawowi uu leeyaho tambiihan saaranoo taxriiru alfaadi tambiih baa la yidhaha isagu ereye ayuunbuu sharaxa laakiin tasxiixu tambiih waa kitaab gaara si gaarana wuu u taabican yahay isagoo si gaara loo taabacayo waxaa la socda kitaab yaroo kaleo isnawi uu leeyahay oo isaga markaa dabagelaya ayaa la socda laakiin kan tambiiha la daabacani isagu ma aha tasxiixa maaha raw aalibinka hore inuu soo sheegnay fataawuhuna waa fataawo imaamnawuuleeyo waa su-aalihii la weydiiyey ee uu ka jawaabay wayasixu tayamumu tayamumkii wuxuu ku asaxayaa ayadoo sidoo kale biramlin niis ama bacaadkaasi oo fiihi gubaarun boodh leh oo boorkii una kusoo raacay isagii aan kusoo raacaynin tayaumkii uu kugu ansaxaya wakharaja waxaa ku baxay biqowli musanif hadalka uu musanifku yidhi aturaab uu yidhi ciidda uu yidhi hayru wixii aan ciid ahayn baa meeshaa ka baxay ka nuurati sida nuuradii oo kale dhagaxii nuuradda ama ha burbursanaado ama dhagaxba ha ahaadee waxa weye laguma gebagabaysan karo wa suxaaqati khasafin dheri la riiqay oo markaa waxa weye la burburiyey burburkiisii isagana markaa dherigu de markiis ciid baaba lakin waa ciid la gubay oo guban burburkii isagana markaa lagu gebagabaysan maayo wakharaja biaahiri aaahir markuu yihi waxaa meeshaa ku baxay annajisu ciiddii nijaasta ahaa laguma gebagabaysan karo wa ama turaabulmustacmalu ciiddii la isticmaalee mustacmalka ahayd falaa yasixu tayamumu bihi isagana in lagu gebagabaysta asixi maysoo ciidda mustacmalkii waatee markii aad ku dhufatay ciiddii eed ku masaxatay wejiga waxaa wejiga ku hadhay iyo waxa daatay iyo markan aad isku masaxday waxaan gacantaada ku soo haray intaasaa mustacmala laakiin meeshanaad ciidda ka qaadatay iyadu mustacmal maaha la soco meeshaa kun goor baad ka qaadan kartaa ciidda laakiin waxa aad wejiga ku masaxday ee ama daatay ama wejigii ku haray ama gacantii aad ku masaxday ku soo haray intaa weeyaan mustacmalku wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam